وعn ubay بni kacbi رadi aلlahu taعala canhu qala ubay بن kacb may kagolay qala rasuul الlahi sala الlahu عalyه وasalam ilahi rasulki may kagolay laa tajcalو ya abalmundir abalmundir o atadri kasaasay ayu aayatin aayad aayadaas oo min kitaab illahi tacaala ilahay kitaab jeesha ku ahaati aayadaas oo macaka ahaati acdamu wiinan badan kasaase ultan may kagoolay allahu laa ilaha ila huwa alxay lqayuum fadaraba anabiyu nabo garaaci fi sadri hibidka iyo juski larba maxabatin aha waqaala nabiyu nabo may kagoolay liya ninka hika faraxsiiyoy alcilmu cilmiga adlati hikafaraxgiriyoy abalmundir ya abalmundir abalmundir o rawaa muslimu muslim iya wa xadiiskan weriyey waan ubay bni kacbin radi allahu tacaala canhu qaala ubay may kagoolay qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilaahi rasuulki may kagole ya abalmundiri mundir aabihiis o kunyatahu kacab ubay bnu kacab kunyadiis wa abalmundir o atadri kasaase anta ayu aayatin aayad kasaase aayadaas oo min kitaabillahi tacaala ilahay kitaabshayshe ku ahaata aayadaas oo macaka haati acdamu wiinan badan kasaase aayad oo ilaahay kitaabshay kumid aho adina kasaaso waana wiinan badan aayadaas eedan wiinan badan oo kasaase aayadiyade waltoon may kagole allahu laa ilaha ilaa huwa alxayu lqayuum aayadaas ang fadaraba nabiy nabo garaaci fi sadri hebedkaiyo jubsi marba maxabatin wahan kofku markajelo okan sidontaabdaasoodahaas okan kolka hebedkee jugsiyeyre wagaala nabiy nabo may kagoolay liyahnihi faraxgeliyoy liyahnika hika farax geliyoy alcilmu cilmi hika farax geliyoy abalmundir ya abalmundir abalmundir o cilmi hika farax geliyoy sawa muslimo muslim iya waxdiiskana weriyey wa cilmi hika farax geliyoy cilmi lato mana caalim atadi marba aayadian kuwarsaday acdamu aayatin fi kitaab ilahi taala binsheekar din sheegdi caalim hataa cilmiga ka faraagriyey a rawa muslim muslim wadidka wariyey an abi kalku haayidan o aayatulkursiy lankasa fadiladiy latiya tusiyahay qur-aanka taksiisya aayaad kumid e yani fadlig lainga goonahaan yelkusheekuyahay waan abi hurayrata radi allahu taala canhu gaala abu hurayr may kagolay wakalani rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsha in wakaalada bixifdi zakati ramadaana ramadaan sakadi sakadahaasdiyo sha in wakaali fatami atinko inkoya inkoy fajacl ati aatig may gudgala yaxfu habshansadaw min aacaami acaamki habshansadaayo libertiskishibadaw faakadtu gobdayhu atigya gobdi fakultu lah may ngara la arfacanaka kin korweelay ilaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshe kin korweelay o rasuulka ki dacweeye weri qala ati atigi may kagola ini ana muxtaajun lambaahan yaha muxtaajun koli dhibaato geliya aha wacalaya ciyaalo wanafakatu ciyaalin a calaya iyaal nafagadiyo kor oo saaran oo nafagil oo fade wabi gobotay may haatay xaajatun fakirnimo shadidatun daron intaas dhibe hay sidan in gobotoy fakalaytu kaaliyeli anhu an ilati faasbactu waa barisadi faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay may yaray ya aba hurayrata aba hurayro afacala asiruka asirka may fali albaariata ogya tahay kultoon mere ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo shakaa xaajatan dan iyo shakaa sheegada xaajatan dan iyo sheegadi wacyaalanga sheegadi faraximtu naxariisayhu yani wa ki matalan bahay faraxintong naxariisay hu aatigiang naxariisi fakalaytu sabiilahu sabiila aati aatigi wadidis ye fakalaytu khaaliyelay sabiilahu sabiila aati aatigi wadidisa khaaliyeli faqaala aati ma yaray ama ho ama faqaala nabiyu aw may kagolay ama hoy inahu shaniya kad kadabaka kad kadaba been sheegay kadikin been sheegi wasayacuudu huwa aatigu waana nagada doon faacrabtu may kasay anahu ana aati aatiga ba layacud ina nagadaw liqawli rasuuli lahi liajli qawli rasuuli lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasuulshay goorti goolshay darteed farasadtu imilgalay atigi an dhakadin gabadi kuntu lah bilmirsaadi imilgalan gala miranka dhakadi la a yani wa kay fajaahu atigi koya yaxsu hal habshansadaw min aطacami daamki adin habshansada libiltiskishibadaw fakultu may kagoolay laarfacanaka kin korweelay ki dacwaya ilaa rasuuli lahi akin korweelay ki dacwaya sala lahu alayhi wasalam rasuulka ki dacweeyo yani waa kayfa fa asbaxta markaasa ma yaray a mayle hadana ah, salilay fakultu may kakolay laarfaanaka ilaa rasuuli lahi kaala aalti kaala aati aatigi meray dacni oo tab fainian muxtaajun lana dhibaatogeliye ahaa wacalayana korkay ahaaday ciyaalon nafakato ciyaalin ciyaal nafakadiyo kor oo saaran ha nafakiyo bila loo sugaayo idhiya yar laa acuudu anaan ma nagadaayo faraxintung naxriisay hu aatigi naxriisi fakalaytu sabiilah sabiila aati aatigi wadidisa kaaliyali faasbaxtu waa bariisadi faqaala rasuul lahi sala lahu alay slam li armayngare ya aba hurayra aba hurayra ma facala asiruka kida laga faali may fali albaaricata orgataay may fali kulson mere ya rasuul allah ilahay rasuulkiisi o shakaa sheegday xaajatan shakal aati aatigi sheegday xaajatan tan iwa ciyaalan ciyaala in sheegade faraximton inang naxariisiyo aatigi fakalaytu kaaliyali sabiilahu sabiila laati faqaala may ka goolay inahu shaniye kad kadabaka beengakin sheegi inahu ina laati aatugu suge ad kadaba huwa aatuga been sheegay kadikin been sheegay wasayacuud huwa aatugu suge waana nagdo doon farasadtu imil yani farasadtu im yani imil galay hu aatug an imil galay ndakadilay athalitata almarata thalit marsid haadi an dhakaday an imil galay yani wa kay yaxtu habshamsada hadun min aطacaami طacaamki haradaayo libertiski shibadaaw ifa akadtu gobday hu faqultu lah laarfacanaka kin korwela ila rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam may wali wahada wahay wahada kan kalkun aakiru alaai maraatin maryaalo sadeg indamboyu wahada lakdu gobodowkan an hadi ka gobodahay aakiru alaai maraatin maryaalo sadeg indamboy waay anaka adiba tazacmu antaadi sheegdaaso anaka adiba laa tacudu antaan nagdaani sheegdaas uma bacda dalika tacudu antaada nagdaas faqaala may kagoolay aatigi dacni oo tab faqaala laati aatigi may kagoolay dacni oo taber maanaa besa mardem dacni oo tafaynian oo calimu baray kaadi ka baray kalimaatkan ka baray kalimaadkaas oo yanfac llahu ala ka kaalka yanfac biha bilkalimaat koltaan may kagoray mahuna kalimaadki baraasmey qaala laatimere idaa aweyta hadii dumunto ilaa firaashika firaashkan dumamas fakra akri aayat alkursiy akri fa inahu shaniye lan yazaala mazuulayo calayka korka min allahi ilahi heshe xaafidun kooka xifdiya mazuulayo walaa yakrubu mudhawaadayo kaadi shaydaan waa kin dhawaadayo xataa tusbixa anta ilaa kuwa barisadaas fakalaytu kaaliya lisabiilahu sabiil aati aatigi wadidisa saaliyalay faasbaxtu waa barisaday faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam liamayngalay ma facala asiruka kida lagafaalimay fali albaaricata okyataay kulton mere ya rasuulalah ilahi rasuulkiisiyo zacama asiirki may sheegay zacma alasiru asiirka may sheegay anahu ana alasira ba yucalimuhu asiirka baraayo nian ibaraw kalimaatin kalimaadi baraw kalimaadkaas o yanfacu anfacayo nian allahu ilahay yanfacaw biha bilkalimaadi yanfacaw inii baraa sheegi fakalaytu anin khaaliyeli sabiilah sabiil asiri asirki watigiisa khaaliyeli qaala nabiy naomay kagoolay ma hiya hay yani wa kay kalimaadka maing kultu an mera gaala gaala aati li an gaala asiru li maingara idaa aweyta adi dumamaaso ilaa firaashika an dumamaaso fakra akri aayat alkursiy akri min awaliha awal ilaaya akri xataa taktima anta ilaa ku khatamaas alaayata ku khatamaas allahu laa ilaha ila huwa alxayu lqayuum a aayadaasoy akri aayatulkursi akri intaad ku khatamaas wagaala aati li maingara laa yazaal muzulay alayka korka muzula min allahi ilahi heshay halku ahaadi xaafidun kookixifdiyo muzula walaa yaqraba maana dhawaadaw kaada shaydaan makin dhawaadaw xataa tusbixa anta ilaa kuwaa barisadaas faqaala nabi law may kagolay sala allahu alayhi wasalam ama hoy inahu ina alaati aatag alkinkoy kad sadaka huwa aatag runga sheegi kaado runga kinshe wahuwa laakin sidis kal aatag kinkoy kadubun beenlow waay lan been badanoo beenlow e waay kadubun facuul waay ki been badan waay taclamu yani ogdaaho ataclamu aliflistifam oo kalaga dira calaamatu suaal fade yani aliflistifam aha taclamu ataclamu had yani ogdaale abu abi hurayra wargarte man ka taase taclamu ka taase ogdaa man ka taase tukaadibu anta adalisheeko isdaasay mundu salaatin sid birha kubilaaw adalisheeko isdaasay kasaase yaa aba hurayra abaa hurayra kultan may ka golay laamaya makasaw qaala nabiy na may golay daka adakaas shaydaanun shaydaan waay kan usuge shaydaan waayo ari mana shaydaan asaberonkilisheekosaday aayadaasna kafarahay shaydaan makindhawaada kaley waan isnaftiso shaydaan ay kawal bukhaariyo bukhaariyo waxdiis wariyey kolku lamb wali dhibaw kastay shaydaankiile mana aayatulkursi meelilka aki makooya waan salsubas leh yani waa kay shaydaan makinkooya eri waan isnaftiso shaydaan ay kawal bukhaariyo bukhaariyo waxdiiskana wariyey kolku fadilatu aayat iyo xadiidka tusiye aayatulkursi fadiladi lata iyo xadiidka tusiyey kasoocoy an abiabidarda abi darda radi alahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam qala rasuulka may kagolay man xafida lanki xifdiyo cashra aayaatin tumon aayadood lanki xifdiyo min awali suurat lkaf suurat lkaf awalshe tumon aayadood ku ahaadeen lanki xifdi cusima huwa man kusuge wal dhore min adajaali dajaali sheelka dhore waay ay rasuulka sala lahu alayhi wasalam ela man xafida lanki xifdi cashra aayaatin tumon aayadood lanki xifdiyo akriyo min awali suurati lkafi suurat lkaf awalshe tumon aayadood kumide lanki akriyo cusima huwa man kaasay wal dhore min adajaali been badaneegesheelku dhore waay wa fi riwaayatin qaala nabiyu meray man xafida lanki xifdiyo min aakhiri leedana kaadoy man xafida lanki xifdiyo min aakhiri suurat lkaafi suurat lkahf aakhirse lanki xifdiyo tum aaydood ku xifdi yani waa kay hedulay jawaabtino cusima huwa man kaasay wal dhore min adajaali lay jawaabtiya taas hor lay mana man xafida cashra iyo min aakhiri taasay shalama tuman aayadood laylafadaa man xafida lanki xifdiyo cashra aayaati min awali suurati lkaf marka o riwaayado wa fi riwaayati man xafida lanki xifdiyo cashra aayaatin tumon aayadood lanki xifdiyo hodhay min awali mayn min aakhiri suurati lkafi dhaadan saasay kashalin maanaanta kala iskumid jawaabta iskumida ki laakin man xafida taleeka man xafida lanki xifdiyo cashra aayaatin min awali suurati lkafi cusima min addajaali aye waman adin wa fi riwaayatin qaala nabi maylere man xafida lanki xifdiyo cashra aayaatin tumon aayadood min awali ma e min aakiri suurat lkaf suurat lkaf aakirka tum aayadood lanki kuxifdiyo cusima jawaabta taase cusima waman kuwa doore min adajaal lagdoore wa rawaahuma lamada riwaayaba muslimu awriye imaamu muslim iyo wri oo yani aayaadkaas yoona falbadnaantood iya tusiye owalka haato mise aakirka wacan ibni mascuudin ibni cabaasin radi allahu taala canhuma qaala ibnu cabaas cabdullahi bn cabaas may ka golay baynama jibril jibril alayhi salaam qaacidun fidiyo cinda nabiy nabog baal isfidhi sala allahu alayhi wasalam samiya samic may dheegey nakilan jug ya dheegi min fawqihi fa yani nakilan jiig ya dheegi wa gayla nakil asawtu lay mana gayla ilbaabo lufuraw jiigara oo kal ya dheegi lay baynama jibril jibril alayhi salaam bo baacidun fidhiyo cinda nabiy nabog baal isfidhi sala allahu alayhi wasalam ya samica huwa jibril may dheegey nakilan jiig ya dheegi jiig ilbaabo lufura jiigara oo kal nakilan gayla dheegi sawtan sawd ya dheegi lay waay min fogi fogi jibril jibril korshee yi ku dheegay soo deegi farafaca jibriil korweeli raasa raasa jibril jibril madishe korweeli faqala jibril meray hada sootkan hada jiigdan deegahayna baabun so yani waa kay hada sawtu sootkan kan e baabun sawtu baabin ilbaab sootkay waay baabkaas oo min asamaai samedesha ku ahaadi futixa albaabu ilbaabku sidee la furay alyawma maalintan tan elay la furi walam yuftax huwa baabka kadla wilisha lan furno ila lyom maalantan ma wilisha kal lan furno fanazla maya degay minhu min albaabi baabkaas maya ku degay malaku malag waa degi faqaala lmalaku malag faqaala may ka goorey faqaala jibriilu faqaala jibriilu jibriil meray haada malagan kan ay malakun waayo malagaas oo nazalaha degay ila samaa ila lardi dhulkan degi lam yanzil huwa malagan kan maa madegnan kadla wilisha ila lyawma maalantan tan ay leh degi ma waa isla markii madaayne fasallama lmalaku malagi ba salaamis isla marki ba salaami wagaala malagi may goolay abshir bishaaraysoy abshir anta ya muxamed oo bishaaraysay binuurayni lama nuur bishaaraysoy nuureenkaas oo uutiita adlakasi maxamed atuma lamada lakasi lam yu'ta lansiinehuma lamadaas nuur nabiyun nabo oo qablaka adortahaadi lansiin may lamadaasoy faatixat lkitaab iyo wa wakhawaatimu suurat lbaqara waay lan taqra'a antaada ma akriyada bixarfin xarf minha min alaayaati kumide ma akrid ilaa ucdita walka siyeyho ajrahu ajra alxarfi xarafkaas ajarshay walka siyelay way can ibni cabaas baynama jibriil alayhi salaa alayhi salaam gaacidun fidhi cinda nabiya samica wa jibriil may dheegay nakilan sawtan sod oo jigarawa dheegi min fawgi fawgi jibriil jibriil korsheeya sawtku dheegi farafaca jibriil rasa rasa jibriil faqala jibriil jibriil may ka golay hada sawtu sawtun kan baabun sawtu baabin way baabun sawtu baabin ilbaabko soodkeyu baabkaas oo min asamai samada kubac la ahaado fafutixa baabkaas oo futixa albaab lafure alyoma maalintan la furi walam yuftax lan furn kabda wilisha ila alyoma maalintan la furi maahin fanazala mahe degay minhu min albaabi ilbaabka heshe mahe ku degay malaku maa degi faqaala almalaku yani faqaala jibril wa faqaala jibril jibril mere haadaa malagan hadegi malakun waay malagaas oo haadaa malakun malag waay malagaas oo nazala degay ila lardi dhukaan degi lam yanzil huwa malagan degni kabda wilishaen degni ila alyoma maalintan ma fasalama salaami fasalama lmala fasalama almalaku malag yada salaami waqaala almalaku malagi kuoy meerey abshir bishaaraysoy ya muhamed binuurayni lama noorka bishaaraysoy nuuren noorenkaasoo uutiitaada lakasiye huma nuurenka lakasi lam yuta lan siine huma nuurenka nabiyun naba lan siine qablaka ad horta fatixat lkitaabi waysan fatixat lkitaabi fatixat lkitaabiyo wakawatimi suurati lbakara waay lamadaas oo naba naba adag kuhoreylan siina kabishaarayso iyo lakasiyeha lam tabra ma beda yani khawatimi surat lbaqara amana rasul laa yukalif lahu a tan kalena fatixatu kitaab macruf lan tabra ma beda bixarfin ma bed arabkaas oo minha min alaayaati aayaatka hadla sheegi kumida maki yani minha min almadkuraati an hadla sheegi kumida maked ilaa udita walkas yeelayho sawaabahu hu ajrahu ajra alxarfi xarafkaas ajar shay walkas yeelay waay fadilo kalku yani faatixado fadiladi oo qur'aanka fadlo lati latiya daliil ahaan iya tusiyahay may kale yani surat baqara surat lbaqara khatimyaalsha aayaadka laa yukalif llahu amana rasul fadiladiyo lainiyona tusiyahay awa muslim muslim wadis uri an naqilu macnaahu asawtu soodi samia dhegay naqilan sawtan horimerna sood kiray baabu isticbaab lijtimaaci kulonsulo namadiisi yan baabey cala lqiraati qur'aan akriyo lankulomaaw lama gobsed gof oo qur'aan akriy sidaasan mayelo kuusumaasan qur'aan akriyasaan yani wa kay taas way mis maradi la akriyaayo qur-aanki la akriya misma e eh, yani dad nagtar galay oo qur-aanki asharbiyaayo o inis meeriyaayo kan akriya kan dhugusda kaas akriya taas oo kale faliladi layin meelnakadle aaw istixbaabel ijtimaaci kulon sunonmidisiyan baabey cala qiraa'ati akrisanto lankulomaaw akrisanto qur-aanka la akriya yani wa kay lankulomaaw cala qiraa'ati lqur'aani qur-aanka akriyaw shay lankulomaaw sunonmadeediyan baabey wa an abi hurayrata radialahu taala anhu qaala abu hurayra may ka golay qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may kagolay wamajtamaca qawm qom makuluma fi beytin bet fise makakulma beetkaas oo min buyut illahi tacaala ilahay buyutis kumid yatluna akriyayan kitaab allah ilahay kitaabsi akriyayan wayatadaarasuna dirsiyayan kitaabka baynahum dhadiyo dirsiyayan ila nazalad may degaasay caleyh cala lqawmi qoomkaas korsho may ka degaasay asakinatu xasilooniya degaas wakashiyat raxmatu narisahum qoomkaas dabolaas waxafat may camimaasayhum qoomki almalaaikatu malaaigi camimaas وadakar الlahu ilahi hum goom kasa husay fi man yafuse cindah ind lah ilahi agdi saaden afuse ilahi ngafaantame waay goom kasa husaay anga ilahi la malaaigda sheegay wa an abi hurairata radi allahu taala anu qaal qala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam xadis arbicin le wamajtamaca goom goom makulamaan fi beytin guri fishay makakulamaan beedkaas min buyuut illahi tacaala ilahi guryaalshay kumide yatluna akriyaayan goom kasoy kitaab allahi ilahi kitaabshay akriyaayan wayatadaarasuna dersiyaayan ho yani wa kay kitaabka ilaahay dersiyayan baynahum dhaadiyo dersisadaya makuluman waayo mana wayatadaarasuna dersiyayan dersig mana kan akriye kan kale na dhugunsade kaasa akriye kan dhugunsade taas ka sharbisadaano dersiyayan mismae kan na ba kan kale kulusho isla akriyayan adika wayatadaarasuna dersiyayan hu qur'aankan is dersiyayan baclusho baclika korshay ka akriya baynahum dhaadiyo in is dersiyayan kuluman ma jar ilaa hadi jiran qoom kasoy jaranba nazalad may degaasay caleyhim alal qoomi qoom kas korsho asakinatu xasiloona iyo ka degaas wakashiyad may dobolasahum koomki araxmatu naxariis arsiya dobolas ey shamalatahum naxariisiya shamliyaas camad naxariisiya hum yocamimaas way wacafad yani waa kay may koobabaasay yoonang aragayne hum koom kasoy almalaaikatu malaaigda ilaahi malaaigda ilaahay oo dhan shaka kuwaldadaayan korsho koobabaayan wa wadakara allahu ilahi huseyhum koom kasiya ilahi huse fi man yakuse cindahu cind allah ilahi erdisaaden malaaigda ilahi erdisaaden an sheegay adoomanka zaakiriinta ewagab yeera ilahi inkafaantumera waa muslim muslim iya wa adis kuriyey baabu fadlilwuduy wayse fadlageed baabul kitaab fadaail yaka jarn walba fadlalshe baabu yani fadlilwuduy waysadii fadli sheeyaan baabe qaala lahu tacaala ilahay may ka goolay yaa ayuha aladina aamanuu yani waa kay kuway aliinahay laba rumaayano idaa kumtum hadii kumaasaan ila salaati salaadun kumaasaan salaad hadii kumawsha idaa aradtum alqiyaama kuma ila salaad salaadon kuma hadii doontaan idaa aradtum alqiyaama ila salaad waha salaadon kuma hadii sinfadaan faqsilo markin horeyta dhiga wujuhakum wujiyaalkin dhiga ilaa gawli gawli lahi taala lakuder maa yuriid llahu ilaahay madoonaa liyajcala huwa ala ini weelo calaykum korkiin min xarajin xarajan cariiri ini weel ilaahay doona wa ilahay ini cariiri korkiin weel mafadaaw walaakin yuriidu wa ilaahay may doonay waytaysadaa istijooda markisinasile ilaahay may lay doonay liyudahira huwa ali ini dahiriya doone kumisinsan dahiro waliyutima huwa ala taamweelo nicmata nicmat allah ala nicmadiis taamweelo calaykum korkiin taamweel lacalakum tashkuruna likay tashkuruna sin shukridan reed nicmad ilahay sansi tamwelo korkinta tamwel isin reed hadhowti sin shukridan lacalakum likay yani lacalakum may baad muduntina tahay lacalakum may muduntina tashkuruna allaha ilahay in shukridan reed yani aayaadkaas waa an abi hurayrata radi allahu taala canhu qala abu hurayr may kagolay samictu dheegi rasuullahi dheegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka haalka gola iya dheegi yani waa kay saas ay aayada dasilnreeagoolihilekar sindikama ahayd ayatrikama yani saas way matala waan abi hurairata macruuf ay diwaysad ku hadalaasile waan abi hurairata radi allahu taala canhu qaala abi hurayra may ka goolay ahay abi hurayra may ka goolay qaala rasul samictu qaala huwa abi hurayra may ka goolay samictu rasuulalahi dheegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka goola ya dheegi ina ummati umadey yudcuna walan weere yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaamati qiyaama maalinteed yalan weere guran haal iinku bariir leh muxajaliina haal iinku luxubna gareeyey min aathaari lwadoi min ajli aathaari lwadoi waysada raadiyaalkeeda daraadeed langhun garay faman istadaaca lanki awoodo minkum isinhaalsin kumidey an yudila huwa manka ini dheereeyo gurata gurata man manka bariirtis ini dheereeyo awoodo wataxjiilah riwaayo kalanka daraasay falyafal falay mutafakun mutafakun caleyh wa oo mayb waa abi hurayrata radialahu taala anhu qaala abi hurayr may gole samictu rasuul allahi dheegi sala allahu alay slam yagolo rasuulka halka gola iya dheegi ina umati umaday yudcawna walan weere ywma alqiyaamati fi ywmi alqiyaama qiyaama maalinteedi lan weere guran haalin bariir leh bariirto maylin lajeede ay guran bilamin fatajdidin ala akriyay asluhu farasun yakunu fi jabatihi bayaadon firas oo wijija dhaa hortan e cad ya guro leeraay uma istucmila wal isticmaali lilabyali min kuli shay wal kastoo cadaan edon guri leere walmuraadu hunaalin kumuraado mayla a bayaad lwji la ladhaga jaray cadaantis filwuduy wayse ladhaga jaray cadaantisumana wejigi oo la ladhaga jaray addunya marki la roog la dhigaayo sikas adin midowad aakhira obradeer cadaan anagday aftiina lilay mana ay wala waysada naftiya banuur eh kolka addunyada naftiya lanki waysaysada walku kase dadka kal yani waysaysada an wejishe walku kase kan wejishe nuure lanka muminka yani weji salaadada kuwa muuqute weji yani yalilay kolka wejishe nuure noorki sugaay hadda garsinya ha mal aragaay laakin qiyaamay binaanka beewa weysad meelba weysada nadhigahay aakira nooru doonan ari rasuulka yani umaday walan weere ina umati umaday yudcawna walan weere fadilat lwudu ila weysada fadishe yudcawna wal weere yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama lan weere guran haali inka ubarirle muxajaliina haali ink laxubno min ataxjiil iya lkusheen hubno gareen wahuwa an yakuna albayaalu cadaanka ini haado fil gawaaimi firidka lugyaalki hoosan ee ku cadcadi kalkun sidii haanga aakirana dadka muminiinta meeli weysidio deerasi leebuwaysa kakaadasi yani nuureen uma garsanyin rumbadijokalka nuureen umana huran halinka barirelin were wujiso nuura muxajalina halinka luxubna gareeyay ubuntiyo gargaranta maydwaysadka gargaranta min aathaari lwalooy min ajli aathaari lwalooy waysada raadiyaalkeeda daraadee luxubna gareey taasa lan were waayo oo oh nuur kaslayin dadka kalka sooconyin alan werew kesa ame faman istadaaca gala nabi faman istadaac lanki awoodo minkum isinhaalsin kumiday an yudilahua manginiyo na dheeray awood hurataw bariirkis bariirkis hadi wujig meelakareeba walkasey kor kushenayo geesata kusheena goorto maryaayo saasan dhig awood wa taxjiilah riwaayo kala ka daraas umna gareenka ni dheereeyo garabka deersiyo tagna jilubka deersi taas awood falyafcali faloy mutafaqun caleyh may welay meel ali meeliweysadaba uyansha deerahay ya aakira nuurasalilay mutafakun caleyh wacanhu an abi hurayrata radi allahu tacaala canhu abi hurayra lay gaal abu hurayra may ka golay samictu dheegi khalili widaayka iyo dheegi sala allahu alayhi wasalam rasuulka iya kudheegi sala allahu alayh wasalam yaqul rasuulka halka goolaw tablugu lxilyatu ziinadi deeras min almu'mini mu'minka jeha alku ahaati xaytu makaanga deeras yablugu deerayo alwudu waysada deeraas meel ana meelba waysada deeras yalanka mu'minka dhowti ya deeras ziinadi deeras wa tablugu lxilyatu ziinada deeras nuurka oo ziinada aho aakhira dadka nunuurayan oo mu'miniinta zinadi yeede deras e min almumini muminka she aydu makaan deras yablug lwudu waysada derasi leebu waysada derasiy nuurkana derew nuure gofkidom nuure mana rawa muslim muslim ya adin kuriye fadilat lwudu ilay waysada fadiladi hortaba nuuras addunya marki laroogo lanka waysasada nuure hadhowtina nuurki binaanka folanbee wal arge nuura nagadel walxaqiiqe rawa muslim muslim ya adin kuriye an fadilat lwudu ilay tusi an cusman bin cafan radi allahu taala anhu gala cusman may ka golay qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may ka gole man qof ala gofki tawadla'a huwa manka weysaysado fa axsana huwa manka wanaajiyo alwudua waysada wanaajiyo kharajat bahaayan kadayaahu kadayama mankaasay gefyaal bahaayan min jasadi jasadi ma manka jirtayha shee ku bahaayan hataa takruja ilaa kubato kadiyidi min taxti adfaarihi adfaarima mankaasay idoosha idoogahaa soosiyo ilaa kubad man gof ala gofki tawadla'a huwa manka weysaysado faasana huwa manki wanaajiyo alwudua waysad wanaaji waysad wanaajinti may bua israaf lan samayne biyo nanda nandadeedine sadina lan dhaafsine yani taaso lakamil o sadidi lakamil walisraafana kirahiyana lan samayn taaso man axsana fa axsana wanaajiyo alwudua waysad wanaajiyo kharajad may bahaayana kadaayaa kadaayama mankaasoy gesiyaalseye bahaayaan min jasadi jasadima manka jirshee ku bahaayaan indhoog iska damba ka dambaw dembigi kubahe ganyaagi dembigi sameey dembigi kubahe yani gallugaadi kadalika damigsyani damig kabahaaya usudom kalkun yani daay ilaa hataa min taxti adfaari gaayahan rasulka may sheegay ido hoosi hata dembigi jari kubahe mana sin baha mana dembigia faafe dembiga o ay waysadalka dhaafey salaadalka dhaafey kadali layn culamada dunuubtuma inshal gaadaan lama inshal gaadaan sakaa'ir iyo kabaair al inshal gaadeen kolka dunuubtum wal dhaafey hoob ahaan sameyt wal dhaafey dembiga kadali lay juma hoob tukuti jamaaca tukuti salaada tukuti wal dhaafe lilay dunuubta oo sakaairta ewo dunuubta oo sakaairta taasu tan la dhaafo ama tan kabaairta mis bini aadamka taa noogdo tan yeedee tawbin baahanta baabu tawb tawbin baahanta taa shuruudda tawb lahelamood mayhe tawba lahel waayo tan yeede man tawalaa lanki waysaysado faxsan alwudua kharajad may bahayana khadaayaaw khadaaya ma man manka gefiyaalshe bahaayan kadiyatin khadaaya lakajami min jasadi jasadi man manka jirshe kubahayan hataa takruja hiya kadiyadi yeedahay tinti kubato min taxti adfaari adfaar imam manki diyaalsha diyaalkaasooso ilaa kubad rawaamay wuriy xadiidku muslimun imaamu muslim iyo wuriy canhu can cusmaan radi allahu taala canhu qaala cusmaan may kagoolay ra'aytu rasuul allahi aragi sala lahu alayhi wasalam tawalaa gad tawalaa halayki waytaysidi misla wudu'i waysaday oo kale haadatan e waysaysidi cusmaan akootu waysayside dadka fiiriyahan hortio kuwaysaysidi marki waysidi dhamaayo amantasilaireed ra'aytu rasuul allahi aragi tawalaa gad tawalaa halay rasuulki waysaysidi mila wudoo- waysaday oo kale waysay sidi haadatan e eh? uma qaala nabiyuna humay oh, kagoolay sala allahu alayhi wasalam man tawalaa lanki waysaysado haakada weysaysaday waysaysada lanki weysaysado gufira lahu lima mankaaso lan dhaafe ma dembiya lan dhaafe takadama huwa maag hormaray min dembi dembi man manka dembisha wali hormariya lan dhaafe si le kudheegi wa kana salaatuho e kalkun marfo weysaysaday wali dembe laku dhaafi salaadi kisi o socodki misaahidkan dareerayna wa kana salaatuhu salaatuma man kaasay salaadiis may haadase wamashu mashuma man kaas socodkay oo masaajidkan socdaha kunagdaw may haadase ila masjidin socdaw naafilatan suniya nagdaas wa masaajid an dareer cibaado goone kalku marbaad ha dareerti yani iyo salaadiyadan tukuti kulli bo ziyaadi nagdaaya naafilatan zaaidi nagdaaya dembigi wal dhaafi hangna zaaid meelkin yaalumana saasa nagdaaya faliiladi waysada laytusiya wa muslimo muslim iyo wadiska uriyay wa an abi hurairata radi allahu taala canhu abi hurayr may bal kuriye gaal abu hurayr ninka gool ida tawalla alcabd odoon hadii weysaysado cabd almuslimu muslim hadii weysado aw lmuminu fakasal alcabd odoonki dhigo wajha waja alcabdi odoonki wijise dhigo kharaja may behay min wajhi waji lcabdi odoonki wijisese may ku behay kulu kadiyatin gasasyadaas kadiyadaas oo nadarahu cabdiga fiiriyey ilayha ila lkadiyati kadiyada bicaynayhi aynay yani wa kay bicaynayhi aynay lcabdi odoonki lamisin dooska fiiri macalmaayi biyo maashoola o maca aakhiri qadri lmaay biyotfigdooda aakhirkood macagood yal bahayan fa idaa huwa cabdigi hadi dhigo yaday yaday lcabdi adoonka misgalnya dhigo kharaja may bahey min yaday yaday cabdi kulu kadiyatin gafkasiya bahasa kana huwa cabdigaaday bas babashadinigobti hadi ha yani waa kay kadidiyade yadaa yada lcabdi adoonka misgalnya gobodeen macalmaay biyo maasholo bahayan o maca aakhiri qadri lmaay biyotifigdooda aakhirkood macagood yal faida gasl alcabdu adoonki hadi dhigo rijlay rijlay cabd adoonki lama sugaad hadi dhigo karajad may bahaasay kulu kadiyati geb kasiyo bahaaso masha dareertay ha kadidiyade rijla rijla cabd adoonki lamasugaadka dareertay macalmaay biyo maasho labahaayan o maca akiri kadiri maay biyo tifigdooda akirkood macgood iyo labahaayan xataa yakruja huwa cabdiga inti bahaayo naqiyan haliki oo nadiif ho saafe min adunuubi dambe saafo ku bahaw kubahaw usuna dunuubte kahoblaasa xadiiski hoodheyo oo jumligahay mujmalkahay man tawalaa faasana lwudua haraja kadaayaa xata takruja min tati xata takruja alkhabiyatu min taxti adfar adidkalaay jumlada haylayn intafsiliyahay mayle abi hurayra rasuulka sala lahu alay wasalam ere ida tawala alcabd doon almuslim muslime aw lmumin shakraawile wa muslimi mumintaasakashaki nang mumin yani muslim e hadii onayo weysaysado fakasala dhigo waja wajalaabdi dhigo kharaja may bahayana min waji wajilaab odoon kujis heshe may kubahaase kulu kadiyatin gadkasiya bahaas kadiyadaas oo nadar alcabdu odoonka fiiriya ilayha ila lkadiyati fiiri biaynahi aynay lcabdi odoonka lamiskin doodka fiiri ya bahaas wa macalmaay biyo macasho leya labahaas biyo wujidadkadegdi macasho ya kadiyadii labahaas o maca aakhiri kadrilmaay biyo tifagdooda sanudamboyta macashe labahaas fa idaa gasala alcabdi odoonka didigo yaday yaday lcabdi odoonka lamisganyaada didigo kharaja may behe min yaday yaday lcabdi odoonka lamisganyaad may kubahaase kulu kadiyatin jif kas ya bahaas kana alcabd odoon kana kana shano kana haaday badashad kaana alcabdu adoonka ba haaday badashad ini goboti haatay miska yani saas aha ay kharaja may bahay min yaday yaday lcabdi adoonka misganyaadusudhigi may bahaase kulu kadiyatin kis bahaas kana alcabdu adoonka bahaaday badashad ini goboti haadi ha khadidi ade yada yada alcabdi adoonka lamisganyaad gobode lamisganyaad walihumaate kasamay dhonte miso ya bahaase macalmaay biyo maashola bahaas maca akhiri qadri maay biyo tifagdoodi tan damboysa macageediyana bahaas faida gasla rijley faida gasla lcabdu odoonki hadi dhigo rijley rijla lcabdi odoonki lami sugaad hadi dhigo kharaja nay bahaase kulu kadiyatin girdas iyo bahas kadidaas oo mashad dareertay ha kadidiyade rijla rijla lcabdi odoonki lami sugaadka dareerti lamadi lugaad walamaate langaadi dhon damisho bahaayan maca lmaay biyo macshol bahaayan o maca aakhiri kadiri biyo tifigdood aakhirkood macagood yala bahaayan hataa yakruj alcabdu odoonki ndi kubahayo nagiyan haalay kisaafe min adunuubi dembi saafo kuay kubahaw rawa mslim mslim iya waadis weri anhu an abi hurayrata ana rasuul الlahi sala الlahu alyه وasalam ataahu rasulka yaseedi almakbarata qabriyaali yaseedi faqaala nabiy naumay kagolay asalaamu calaykum asalaamu nabadgeliyo calaykum korkin adiyel dara goomin ya dara goomin goom daarkiso goomkaasoo muminiin wainaaun insha allahu ilahi adi doon laaciguna kuweleelaw bikum isinsangalaalawyaana wadidtu may jeedada faday anaa unib yani wa kay anaa gadra ayna aragno ikwanana walanyo waan aragna qaal wasaabti meereen awal asnaamhay unmihiniya ikwanaka walan yoga mihiniya ya rasuul allahi qaala rasuulka may kagoray sala allahu alayhi wasalam antum isin asxaabi asxaabta yetin wa ikwanuna walaalyogan aladina ikwantaas oo lam yatu nkoyn waikwanuna walaalyogan aladina waay kabarki wa aladina kuwi waay lam yatu nkoyn bacdu wilinkoyn qaalu asaabta meereen kayfa sideeba tacrifu anta ya rasuul allahi yowka kasaas manka kasaas lam yati wa manka nkoyn bacdu qablu wili min umatik ana haalku mida imankaas ya rasuul allahi sakakataas faqaala nabiyuna umay kagol araeyta akbirni waram low ana rajula rajul law lirajuli rajulka nsugnaadano khaylun firisyaala nsugnaadaan kuyulato guron bariir leh muxajalatun luxubna garey bayna dahrey khaylin firisyaala daxdiyo haadaan khaylato duhmin midow buhmin midowandion eegan doranta alaa yacrifu huwa ahi rajulkiisuga imankasayo khayla firiska bariirbalia firisya firisate mido midooke ma ku kasaayo kukasaayo kaalo asaabtimeren bala ku kukase ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo qaala nabiy na umay kagolay fa inahom ina umati umaday yaatuna kooyayan guran halin kuu xubno garaysan guran halin bariir leh muxajalina halin kuu lahobno garay min alwudu'i min ajli aathaari lwudu'i waysada raadkeeda daraadee nahunubna garay waanaanina faradhum elaliisho aha yani ala lhawli darka korshe kasugay meela eelaliinka ahawa rawa muslim muslim iya hadiskan weriye waanhu an abi hurayra ana rasuul lahi sala lahu alay slam tawa rasulka seedi almaqbarata gabriyaala korsho ya seedi rasul gabriyaalka seedi gubuurto o bagiic kiyaalanga seedi faqaala nabiyu naumay kagolay asalaamu nabadgeliyo calaykum korkin aliyeer daara goomin ya daara goomin goom daartisoy goomkaasoo muminiina muminiin eho taasu gubuurti korsho hoobliteed wal undo ay wal salaame asalaamu calaykum kaafulkhidaab lanka dheegahayo hortafisturung oo kal yalang lahadle ilan dheegaen aleri salaamtama naga goran layma assalaamu nabadgeliyo calaykum korkin aliyeer daara qoomin ya daara qoomin qoom daartisoy qoom kaso mu'miniina mu'miniin ihow wa ina unon insha allahu ilahay hadi doono laaxiguna ku heleelo dooniyana bikum isansan heleelan wa wadidtu jeelada faday annaa unoob kad ra'aynaa aragno jeelada fadniya rasuulka mudisangilowsinya ariga ikhwaanana walaayo waan aragnoyo jeelada fadi kaalo asaabti meeren awal asnaamahanema ma ma walasna hunamahane ikwanaka ma mahane ya rasuul allah ilahay rasuulkiisi ma hane qaala rasuulka may kagolay sala allahu alay slam antum isin asxaabi asxaabtayetin wa ikwanuna walanyogan aladina hani waay lam yaatu inkoyna bacdu qablo weli inkoyna haduku bacdu koy doonan hanasa walanyogan qaalo asaabtumeran kayfa siday ba tacrifu antaad kasaas manka kasaas lam yaatihi wa manka inkoyna bacdu qablo weli inkoyna lan weli inkoyna saka kasaas qiyaama qala nabiyuna omay kagooley yani min umatika nahaalkumiday ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo faqaala rasuulka may kagoolay areyta akbirni waram hay macnaha rasuulka may dadka tusiyaay si walanfahmana edinka dadaalaay tusaalihan kaadaay sida sada sada marmid aha si walanfahm mana areyta akbirni waram low ana rajula rajul lah lirajuli rajulka insugnaadano kaylon firisyaala insugnaadaan dahi low ana rajula rajula rajul low ana rajula rajul lah lirajul insugnaado kaylon firis insugnaad keelkaas oo guron bariir leh wijibku nuura wijibku cadaanku eh manaa muxajalatun luxubna gareeyey luga hoosen adaan cadaanku eh wijigna caddaanku eh bayna dahrey khaylin bayna khaylin laywa firisyaalo dhahadiyo kusugnaad rajul oo firiskaas qab hadii firisyaalo dhahadiyo firisya kadhajar keelaas oo duumin midow buumin midowantion eedon darantua yani duum walkasi midow suudun khaalisatu sawaadi mana umin yani midoowantiyon khaalisa walgalanka jarna addumu asudu midoowan le walbuhmuna alati laa yukhalidu lawnuha lawnun aakar gayru sawaad wa midoowan ma walgalanka jarna lere horta duhmag midoowo haddana buhmigna midoowanti edin doronto khaalisa mana ay arayta walaw ana rajulan arayta akbirni waran law ana rajulan rajul lah lirajulin rajulkan sugnaado kaylun firisan sugnaa keelkaasoo guron bariir leh keelkaasoo muxajalatun lahobna garay bayna daarey haylin firisyalo dhahdiy on sugnaad badan dhahdiyo frisika dhahjar jar oo sumudaas calaamadaas leh heelkaas oo duhmin midow buhmin midowantiyona khaalise alaa yacrifu huwa rajulkisugahay makasaayo haylah frisije bariirsilahay makasaayo usu frisy wijigana kucadi lugana kucadi han mid midowba kadhajar friskise ma kubi koro kaasana le kiiday sumada le waa ko frisyaalka malamid e meeraayo daalo asaabta meerenaha balaa ha hakudisida kor kasew alaa yacrifu asda balaa yacrifu kasew kase krisiya kudisida kor ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo oo markas ya rasuul allah walan lamayb wa taladudan lismi rasuul wa rasuulka magaashay macaansadaay markas oobsadera rasuulka naadana ya rasuul allahi sara o yani magaashay makolan ya rasuul allahi oo taladuda saasara macaansado wa qaala nabiyuna omay ka goolay fa inahum ina ikhwaanana walaalnyogan oo lam yatuuka bacdu wili inkoyna yatuna koyayan qiyaama calaamadalka kasaa saasaka kasaan yatuna koyayan guran haal inkuu barirle muxajalina haal inkuu loobna gareeya kooyayan min alwadooyi min ajli lwadooy waysa daraadiya kolku umudaana saasa umuday saasaka kasa calaamadaasa liyin waana anina faradhum eelalisho ahaa cala alxawli darka kusuge meela eelaliyin ahaw faradkumay lere lanka oo eelka kokor maraayo sawad kendiyaaryaw kolka eelaliyin ahaw cala alxawli darka korshe darkaasa eelaliyin waay darkaas oo lanki haltooka kudhamo bulishe oomaan meela kasugay umaday kawaraabi dooneen rawaa muslim muslim iya wadi kuriyey fadilat lwudu ilayka jar waysada fadilade yani wa anhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulka may goole alaa adulukum musin tusiyaayo calaa maagi korshaysan tusiyey yamxu llahu tacaala ilaahay tirtiraayo bi bima maaga sawishay alkadaaya gefyaala katiraayo wayarfachu ala korweelayo bi bima maaga sawishay adarajaati darjaalka korweelasan tusiyey qaalu asaabta meelena balaahaa na tusi ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo nin tusin kaale na tusi yani qaala nabiy nahu may kagoora isbaaqul wudui waysada la kamil waayo cala lmakarihi itmaamuhuwa itbaq isbaaq lwudui iyo itmaam lwudui waysada kamilowsha waayo cala lmakarihi waktiyaalka lakahadawna lakamilo ka shidat lbardi dabe guboob donon yajar oo kale mise biyoogiba ee guboob lakamilo sadidi lakamilo taase kumida waxyaalog ilahay dembiyaalo ka dhaafa darjinka kuro elaw isbaaqlwudoy way sidii taamwelo shewaay cala lmakarihi waktiyaalo lakaadana lataamwelo sadadlakadheg wakasrat lkuba tilaabiyaalana la badi waay ila lmasaajidi masaajidentikan tilaabiyaalka lan badi waay oo markasta tilaabada masaajidkashe mawdiclkhayrkasan badas waintidaaru salaati salaad sugowshe waay bacda salaati salaad bacdishe salaad lasugaw tootukuti tankal sugaas taase waay fadalikum isinkaaseri rasuulka sala allahu alay salam ficilkin oo kaas e oo masaajidee tilaabadan badiyaasan waysadad kamilaasan yani saase salaada sugaasan salaad kale salaad kale sugaasan fadalikum lmadkuru la fadalikum lmadkuru kidin la sheegay kaasa ye arribaabu dhufees galow sin haadi fadalikum isinkaasiye adukuru dhufees galow sin haadi ama fadalikum isinkaasiye arribaabo nafta xabisowsha sin haadi naf xabisowsha ilahay dartisan xabiso rawa muslim muslim ya adiis wuriyey an abi malikin alashcri radi allahu taala anhu gaala yani wa kay abu malik may ka golay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may golay adahoro isdaahiriyo waysli fadilidi lekajar shadr imani nisf imani imaanka nisiyey wa imaanka nisiyey wala iman yani adahoro dahaara isdaahiriyo shadr imani imaanka nisiyey waay kawa muslima muslim iyo wacdii uriyey wakad sabaka alxadiisu xadiiskan kan yani indhagi biduli ma caduri duli xadiis xadiiska dhirisha lalaqab yani indhagay fi baabi sabri baabu sawaraninka dagiwaay wa fi lbaabi baabkan oo baabu fadilat lwudui may kasugnaade xadisun wa kasugnaade xadisu camr bni cabasa camar bin cabasa xadiisiya kasugnaadi radia lahu taala an xadiiskaasoo asaabigo anin dhagi fi aakhiri baabi raja baabu raja aakirkeeda aninka dhagi wahuwa xadiis kasugi xadiisan waay xadiiskaasoo cadiiman wiin xadiiskaasoo mujtamilun kulmiyaw calaa jumalin jumliyaalo korshoos kulmiyaw jumalaasoo min alkhayraati khayraate kulmiya wahuwa xadiisu cabasa xadiisan waayo xadiiskaas oo cadiiman wen xadiiskaas oo mustamilun kulmiyay calaa jumalin jumliyaala korsho kulmi jumalaaso min alkhayraati khayraat e kulmi waay wa can cumar ibn alkhadaab radia allahu tacaala canhu can nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naw may ka golay ma minkum isinmasin kumida min axadin axadun axad sin kumidaadi majarwa aadkaasoo yatawala uweysaysadaw fayubligu yani deersiya alwudua o fayasbigu kamilaw alwudua wayse kamilaw uma yaqulu axadki kagoolaw ashhadu an laa ilaha ila allah waxdah laa sharika lah ashhadu ana muhamada cabdu warasulka golama jar ilaa futixat mayla furay law lilaxadi axadki maylon furay abwaab ljanati jinad ilbaabiyaalshilan fure abwaabtaasoo athamaniyatu siyeedka yadkulu gale min ayiha ay abwaabi abwaabtaasi ka eshaa sudoonaw ya galewa xawaa muslim muslim ya wadiska nuuriyey wasaada tirmidiyo imaamu tirmidi may kordhiyay allahuma ya allahu aleeyow ijcal weel ni an weel min atawaabiina hang nagashada badan ilaah oo mid weel wajcal weel ni an min almutadahiriin an isdaahidahin lah oo mid wel cumar bin khadaab radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alay salam qaala nabiy naumay ka golay ma minkum isinsin kumid aha min axadin axadun axadsin kumid ahad mijer axadkaasoo yatawala uweysa minta daaidwa min axadin axadun yani wa kay axadkaasoo yatawala uweysaysidaw fa yubligu deersiyaw majer alwudua weysada kamilaw lay wa o fa isku macna lay fa yusbiu alwudua weysa kamilaw majer uma yaqul aad aadkol ashhad an may gira an laa ilaha ila kalan jami il lah ilahi ma waxdah munfaridan hal adi shareedis la sharika sharigna law lilah adi sharig nusunan sakagolaw waxdah ashhad an may giray ana muحamadan cabdu cabdالlahi ilahi adonshay warasulu rasullahi aldegshay gire sakagolaw majarwa a la sharika sharigna law lilah ali sharignusunan وashhad an may giray ana muحamadan nabay lama hadbadi cabdu cabdالlahi ilahi adonshay warasulu rasullahi ali degshay iya gire sakagolaw majar hadi jarood ilaa futica lah lilaحadi axad kaasay maylon furey abwaab ljanati janad ilbaabyal shaylon fure ilbaabay meega kakoobanyi abwaaba samaniyatu siyede yalon fure reed yadkulu huwa axadki gale min ayiha ay labwaabi baabyaalkasti kaisha sugdoona gale reer walan khiyaar geliyo awa muslimun ini yani lanka diimileya yani y daliya tusiye lan hadii ilbaabay ilkin furay kifadaas adalehe dooree kugalakiley ini yani waki taas falilaguone ata ya tusiya adkaarsan wala akriya marki waysada dhamaad sawa mslim mslim ya adid wuri wazad tirmidi wazad tirmidi imam tirmid may ziyaadiye allahuma ya allah ala jcalni an iwer min atawaabina hang nagashad badan hang ilahay shon toobisheen hang nagda hang ilah oo mid wel wajcal ilahu anta adwelni an owel min almutabahiriin an isdahirn oo mid wel baabu fadli aadaani fadlil bahi kitaab fadailegdaja baabkinilgda baabu fadli aadaani aadan fadli sheeyen baabeyn an abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alay wasalam qala rasulku may ka gole law yaclamu naasu dadka ogaadi lahaayeen ma walaabi sawaab oo fi nidaai aadamka fishay kasugnaadi wasafi wa fi safi awali kasugnaadi ogaadi lahayen uma lam yajiduu yon halafan ilaa an yastahimuu yastahimu gorridiman ma caleyhi cala aahe ma maagasoy korshay ka gorridiman maahin yani waa kay lastahamu gorridima lahaayen caleyhi alama walaw yaclamuna ogaadi faden ma aladigi sawaab fi tahjiri maalin winta kasugnaadi yahay fi tahjiri kala degdegowka fi tahjiri degdegowka fishay wali kasugnaaday sawaabay ogaadi lahaayeen lasabau dhagsima fadin ilayh latajiri degdego kaas walow yaclamuna dadka ogaada fadin ma tawaab fi lcatamati sideel maal kasugnaadi salaada wasubci wafi subci salaad subax jamaal kutuka wali kasugnaadi ogaada lahaayen laa tow seeda fadin huma lamadaas walow kana litianu seedaw kaa bahaade habwan dabsirig bahaade yo gargurdaayan seeda fadin hadda mutafaqun caleyh waan abi hurairata radi allahu taala an ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qala rasuulka may kagol low yaclamu naasu dadka ogaada lahaayeen ma walaadi fi nidaai aadan fishay kasugnaadi aadanka laafil aadaani mana aadanka fishay wali tawaabe kajar ogaada fadin wasafi wafi safi saf fishay kasugnaadi safkaas wali awali hore safka ul wali tawaabe kajar hadi dadka ogaada fadin suma lam yajidu yon hela lahayn oo laafhor malaw oo hasook islakooyen mana suma lam yajidu yon hela lahayn ilaa an yastahimuu goridiman sikalan helaan oo dadki dhon baa kadhagta maano rees hal goridimoylanki nasibkenagadar uma lam yajidu yon subuuftiyo nayo aadanki bang helaan ilaa ayastahimuu goridumang caley calaa ma magasoy korshay ka goridumang maahin lastahamuu goriduma fadin caley alaa ma magas oo aadanka hoos afkuule yaka goriduma fadin walaw yaclamuuna taku ogaado fadin ma sawaab fi tahjiiri kalahaw fiisha kasugnaadi oo salaadila dheermado bisaailan dheerma kalahaw kaas wala kasugnaadi lasabago dhagtuma fadin ileyhi la tahjiiri kalahaw kaas an dhagtuma lahaayeen walaw yaclamuuna ogaado fadin ma sawaab filcatamati ish geelmaal kasugnaadi wasubci wa fi subi salaa subax iyo salaatulcisha wali tawaabe kajar oo jamaali kutukado hadii dadka ogaadi lahaayen laa to seeda faden humaa catamadi subaxdiya seeda faden walo kana lidiano seedaw kaas kaasa habaade habuan dabsirig baade ay masyan cala rukbatayni wa misla sabyani awlaado oo kale sadan gargurda malan gargurde seeda faden walo habuan dab gargurisho baate mis gargurisho baate mis dabsirig baate taasaka seeda faden umana xadiiskana saxiix muttafaqun caleyhi bua alistihaamu macnaahu alibtiraacu gori gorididowlay waay ariraac goridola watahjiru macnahu atabkiru degdego ila salaadi salaadilin degdeg la atabkiru degdego la waay yani ila salaadi salaadilin degdeg salaada ursilin degdeg la waan mucaawiyata radi allahu tacaala canhu qaala mucaawiya may goolay samictu rasuul allahi adeegi sala allahu alayh wasalam yaqulu rasuulka halka goola adeegi almuadinuuna muadiniinta adwal nnaasi dadka haninka dhirir badan waay acnaaqan min acnaaqin lugumiyaalkan kadhiir badan waa yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama mayliya mucaawiyat bn abi sufyaan radi allahu taala canhuma samictu rasuul lahi deg yakul rasuulka alkola dheg almuadinuuna muadiniinta dadka aadamaayon o muadiniinta oo aadankaasi raatiban e adwal nnaasi dadka hanin kadhirir badan waay acnaaqan min acnaaqin lugumiyaalkayse yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama qiyaama maalinteed qiyaama maalinteed haan goorton ka dheer may bua muadinuunta waay rasuul han muadiniinte shawgan liwaji llahi tacaala yon hilowsayin ya yani wa ki masalan goortiyo teega rawa muslim o muslim iya wacdiis wuriyey waan cabdillaahi bin cabdiraxman bin abi sacsaata fadilat laadani le muadininta fadila dadka goorta kudheeri mana dadka darjisale waan cabdillaahi bin cabdiraxman bin abi sacsaata cabdullaahi gaas may lakuriyey ana aba saciidin alkudri radi allahu tacaala canhu qaala abu saciid may ka goray gaala abu saciid may ka gaay saas waay gaala qaala abu saciid may ka goray lah li cabdillaahi ana aba saciidin alkudri ya gaal abu sacid may kagolay law licabdllahi bin cabdiraman may ngari ini an alaa ka aragay kaadi ka aragay cabdullahio tuxibu anta ada hal jeeliya ka arage alganama irin jeelo wal baadiyata baadiy jeelo fa ida kunta hadii ad haato fi ganamika irinka dhaadis haato fi baadiyatad rog faadanta aadamaaso lisalaadin aadamaas aadan koy aadanka gal farfac korweel sawtaka binidaai korweel may weeli fainahu shaaniye laa yasmacu ma dheegi madaa sawti lmuadini muadinka soodshey yoolshay madeeg jinog madeeg walaa insog madeeg walaa shayog madeeg ilaa shay shayda shay shaygaas markaata kacinaw lilmuadin yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama markaata nagade hadalkan hadda abu saciid sa weela hadal sheegay hadday yani mawquf oo kale nakaay wal isnay ka hadli oo kale qaala abu saciidin may kagolay samictu dheegi hu xadiiska dheegay min rasuulillahi ana lay makilihi rasuulka ku dheegi sala allahu alay wasalam rawa albukhaari o xadiiskana wuri cabdullahi bin cabdiraxman bin abi sacsaa ana aba saciidin alkhudri radiallahu taala an qala abu saciid may ka goraylo licabdllahi may ngara ini an araa aragay ka adi ka arage tuxibu antaada haal jeela ka arage alganama irin jeela walbaadiyata baadina jeela irinka nunga jeela baadida nunga jeela faida kunta ti haato fi ganamika irinka fi shay o baadiyatika fi baadiyatika baadida fi shayhaat haat faadantaad ogaahido lisalaati faadantaad aadamaas lisalaati salaada ogaahiyaato salaadan aadamto doonto farfac korweel sawtaka sootka korongaas binidaay aadan korongaas yani saas way soodka korongaad wa raadidaas adoon hogdomis irinka kadhaha jersama korongaad sooska aadamka koli jeer may weli fa inahu fa inahu baadid oo kale saas oo kale o cibaadada ka dadaalo dadku ab yani waan hados yani yani kan hool ma gobsadaayo bara ma eh saas ma eh hool la gobsado ma aakhira lang hool galay cibaado muadin nagato masaajideedin hadii milkaslaka teegi muadin laku nagado la noolayo cibaadadii dadki lakanuni kheer bua eedan fayla bua yani saaso kon hada baadiya nun jela irinka nun jela hadi irinka kadhax jarto yani jilaydasa irin dajas misgelina kadaalikale kolay si irin jarhaaye eh, saasa fi kanami kalangay mana maay gel hadi la jarto baadiya hadi roogdilay oo meelasay may bua cibaadada nun ariri keta aadan anun lijera mal arero kon hata hadi meelaada roogdua fa adlantaada aadan toli salaadi salaadi tugaas datiska jartaada aadan farfac korweeleri mana sawtaka soodka koron geedo dhonkiagayliyeena soodka korongaas binidaaya adan korweel may wel fa inahu shaniye laa yasmacu madheegi madaa sawti lmuadini muadinki sootee yoolsay madheegi jinog madheeg walaa insug inse madheeg walaa shayun keedi waxaywaanaa kuli waldeegan ma jiran ilaa shahida shay shaygaas markhaati kacay lahu lilmuadini muadinki lahaantisaan markhaati kacay yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama qiyaama maalinteeda lamba tawxiid kasba dheeg aakhira king markaatinarbaang qaala abu saciidin may kagolay samictu dheegi xadiidka min rasuulilah sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay ku dheegi rawa albuhaari adisna wariyey waan abi hurayrata radi allahu taala canhu qaala abu hurayr may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may golay ida nuudiya bisalaati salaada hadi lang aadama adbara shaydaan shaydaan dubur jeediye lah li shaydaanin haal guraadon soo dubureed gay laa yasmaca huwa shaydaan ay dheegne ataadina aadanka ay dheegne fa idaa qala fa idaa qudiya hadii anidaa aadanki la faarugo adbara shaydaanki agaafile hataa idaa tawiba marki laaqima aqimaw lagal yeli salaadi salaadalan ag imawa ad bara shaydan shaydan adin roore duur jeediye hataa ida kudiya taswiib agimoki marki la faarug nagas yaqbala shaydaanka yaqaabila hataa yakdira huwa shaydan ilaa ku khatarki yahay kuwaswaasiya yuwaswisa waay bayna almari wa nafsi lmari gofki naftis lahadiyo kuwaswaasiya yani wa taas way yaqulu shaydan may kagooley udkur hasuusoy kada antaas hasuusoy udkur hasuusoy kada antaas hasuusa limaagi lam yadkur huwa yani wa kay kaban haane lam ydkur hasusna askababloa min gabloa hasusna hataa yadala rajul rajulka ilaa ku haada ma yadri huwa hadkin ogayna ku haada yani kameega salaatukadin ogayna ku haada متفق عlي التفويب معنah argamamla وعn abi هريرaةa رaضi لlahu taala anhu al abi hurr man gole al rasul الlahi sala الlahu عليه وsلم ilah rasul man gole ida nudiya hadi la aadamayo bisalaadi salaadilan aadama adbara shaydan shaydan duburjeediye ilahay digri shay dheego shayba dhibe digrig ilahay dhigdisdeegaba dhibe hore manaa duhur jeediy allahu akbar taas la dhibaase digrig ilahay dhibe i tawxiid taas lijeer ha dhibe kolkun hore lileyma dheegako law lirajuli law lilshaybani shaybanna haaliy muraadun sood dubreedbay duburka sood kubiyayhin bambi soosubiyaley mano hataa laa yasmac wala taasan welo iska mashguuliye hataa laa yasmaca huwa shayban ay dheegne ataagina lay digridan ilahay lay lijeerwle ay dheegne daraadiye iska mashguuliye sood kasa iska mashguuliye liley ma dheego lakin xaqiigoha rasuulkan sheegay ma una indhegayna ma fa ida qudiya nidaa aadan hadi la faarugo aadan hadi lakufaarug nagad aqbala shaydaanu shaydaan hagaabile hata ida tuwiba huwa yani wa kay ida tuwiba lisalaati lay waay hata ida tuwiba hadi lang lisalaati salaati lang abima adbara shaydaanu shaydaan hadina dubur jeedier hore abimo allahu akbar akbar hola bila hore hadin hata ida qulida qudiya la faarugo atakwibu at ahy abimowki ayl igamatu abimowki la faarug nagad ya yani wa kay aqbala huwa shaydan hagaabile hataa yakdura huwa hataa yakdira hataa yuwaswisa huwa shaydan inti kuwaswaasiya bayna almari gofka iyo wa nafsi nafsi lmari gofka naftiisku yani kuwaswaasiya yaqul huwa shaydan may kagorey udkur hasuusoy kada intaas hasuusoy udkur hasuusoy kada yani sere waay udkur hasuusoy kada hasuusoy udkur kada sali lama lam yadkur wa lamaagi hasuusoy yani lam yadkur huwa rajulka hasowsanayn min qabl horaan hasowsanayn wal horraagan jarne yani meelo kaasusiye sida xasuuso inta xisaaba galeen gale mana yani gadaashaysadmahan wala hasuusiye kalku yani of hataa yadalla rajulu ilaa rajulki ku haado oo tukdaay ma yadrii huwa axadki rajulkin ogaadan ku haado maa yadrii huwa rajulkin ogaadaan matanabi waay kameegaan ogaadan sanla rajul rajulka tukdi ilaa hataa may deersiyey wali tukdi kasuwaayo lami tukutay misedi tukutay saasd mutafakun aleyh deersana mutafa mutafak waay atafwibu macnaa waligamatoimo waan cabdالlahi bn cmr bni cas radi allahu taala canhuma cabdالlahi bn cmr may kuri anahu ana cabdالlahi samic degi rasuul lahi goola rasuul lahi sala الlahu alيه wasalam ilahi rasulshe golshe deg yaqul rasuulka halka goola ida samictum hadi dheegdaan almuadina qowl lmuadini muadin goolshe hadi dheegdan faqulu dhaha misla ma aladigi yaqul muadinu muadinku goola oo kale dhaha uma saluu saliya calaya korkay kasaliya may wali fainahu shaniya man sala lan kasaliyo calaya korkay salaatan saliyo sal lahu ilahi nacrise biha bisababiha sababi salaati salaada isali sababkeediya cashran tumang nacrise uma saluu suaala allaha taala lianin suaal alwasilata derow in suaala fa inaha in alwasilata wasiladi ade mansilatun wa mansiladaas oo fi ljanati jina fi jihati laa tambagi owlamangaan ila licabdin la owlangaad cabdigaas oo min cibaadillahi ilahay adoomin shay kumida ana ana may raje an akuna ana in an haado huwa aadkaas rajul aad cabdigaasaas an akuna ana an haado huwa cabdigaasaas ya rajeewa faman sala lanki suaalo liana loo silatainso halat shafaacatu shafaacade waajibtey law liman waajibti ey nazalat shafaacatu shafaacade degdey lahu aleyh mankaas korsheeg degdi mise halat shafaacatu yani shafaacade a ey wajabad waajibtay shafaacatu lah lamad wal fasri rawa muslim muslim ya adis wuri an cabdllahi bin camr bn caas radi allahu taala anhuma ana ana cabdlahi samia degi rasuul lahi sala lahu ala wasalam ilahi rasul sheeg yagul rasuulka haalka goola ida samictum hadi deegdan almuadina qawl almuadini muadinka goolshe hadi deegdaan faskutu aamusaa bise mal faqulu alel mana hadii aadan muadinka goolshay deegdaan yani faqulu dhaha sumon ertena dhaha faylarew mila ma yaqul lmuadin mila qawl lmuadini muadinka goolshay dhaha allahu akbar allahu akbar obsar isin allahu akbar allahu akbar ila akhiri saas kuwida uma bacda dalika marki aadanki dhamaad maha uma saluu saliya calaya korkay ka saliya ay may weli rasulka ciloy wala korken ka saliya saan sanadkiday faidisi le rasulka may weli fa inahu shaniye man of al ofki sala huwa man ka saliyo calayana korkay salaatan waaxida hal sook le an isaliyo sala llahu ilahi naxariisa aleyh alama man kaaso ilahi naxariisa biha bisababi salaati salaada sababkeedi ilahi naxariisa cashran tumunga naxariisa uma saluu suaala allaha tacaala ilahi li an in suaala alwasilata jadi wasila in suaala alwasilata wasila in suaala darji wasila in suaala yani maywali fa inaha ina alwasilata wasilad manzilatn wa rasul darji manzilatn darji oo fi ljanati jana dhadi haati laa tambagi olumanghaana licabdi ila licabdin adoonka la olan haati lankooleylasiyay a rasul cabdigaasoo min cibaad illahi taala ilahay adoomin shay kumide waarju ana anina may rajeeye rasulka sala allahu alay salam an akuna ana ini an haado huwa cabdigaas haado iya rajeeye wasiladaas in suaala wabca yani alfadilata yani alwasilata walfadilata inaha faman saala lanki suaalo lian in suaalo alwasilata wasiladaas taase in suaalo xalat ashafaacatu shafaacaya degday lahu alayhi manka korshay ka degdi xalat bimacnaa nazalad wala misma e xalat yani wajabat ashafaacatu shafaaca waajibtay law liman waajibti a sawa muslim o muslimiya waadis weriyey way wlaxsan waana sadafayl an yuqaala xaqa dini laru xallat shafaacatu xaqati shafaacat shafaaciye xaqan nagatay lah liman xaqan nagati sadid fasiroo fasir rawa muslim xadiidka nuriye an abi saciidin alkudri radi allahu taala anhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goolay idaa samictum hadi dheegdaan anidaa aadan dheegdaan fagulu dhaha kamaa sidii oo kale dhaha yaqulu lmuadinu muadin sika goolomaka saasana taas dhaha wari rasuul sala allahu alayh wasalam mutafaqun caleyh وan jaabirin رadi الlahu taعala anhu ana rasuul الlahi sala الlahu عlyه وasaلaم qala rasulka may kagoolay man gaala lanki kagool xiina وaktigi yasmacu dheego nidaadan dheegow kagool allahuma raba hadi dacwati taama ila aakiri kagool man gaala lanki kagool xiina waktigi yasmachu manka dheego nidaadan dheegow kagool allahuma ya allah aleeyow raba hadihi ya raba hadi kan rabeedow ti adacwati weerdantan e dacwadaas oo ataamati dhimaystiranti wasalaati waraba salaati salaad rabeediyo salaataasoo algaimati kuma doonto adilan kumulafadaay aati anta ilaahw si muxamada nabiy llahi muxamed si alwasilata darjidi wasililaraisi walfadilata wahiy alfadilatu fadilo aha wasilad lakin sheego casfu tafsir lere casfu tafsir laa yakunu ila bilwaawi yani alwasilata wasilasi darjidi wasila aysisi walfadilatu wahiya wasilad melkijeede alfadilatu fadilo aha halkag dhanku fal badyi taasaysi wabacad bi o muxamed bi maqaman bi maqaamkaasoo maxmudan lamaadi aladi maqaam bi wactaad yobooxday hu maqaamka suge yobooxday bi silanki kagoolo ay man qaala xiina yasmacu kada kada kagoolwa xalat shafaacat alla shafaacati shafaacday waajibtay lah wajabat shafaacati wa shafaacday lah liman waajibta yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama mis xakati shafaacati shafaacday xag nagati lah liman yawma alqiyaama rawa lbukaariy bukaariy adis weriyey adkaartila akriyayan waato وعan sacd bn abi وaas رadi الlahu taعala canhu salg la وعan sacd bn abi وaas رadi الlahu taعala canhu an النabiy sala الlahu عlaه وasalam anahu ana nabiya gaala nabiy naumay goole man gaala lanki kagoolo xiina wakti yasmacu dheegaw almuadina gowl almuadini dheegaw ashhadu an laa ilaha ila الlah waxdahu la sharيika lah ila aakirihi kagool wa ay gufira lah liman mankaasa lan dhaafe dembu dembuma mankaas dembishaye lan dhaafe wa man gaala lanki kagoolo xiina waktigi yasmacu lmuadinu muadinka de yasmacu huwa man gaala lanki kagool xiina waktigi yasmacu huwa manka dheegaw almuadina gowl muadini muadinka goolsay dheega oo muadinki goolki aadanki faarugi dheega ka gool ashhadu an may kira an laa ilaha ilaha kalan jar ila llahu ilahay maayo waxdahu munfaridan halaadi shareedis laa sharika sharigna lah lilah ila sharigin sunan wa ashhadu an may kiray ana muhamadan nabagi lamahadbadi cabdu cabdullah ilahi adoon sheey warasulu rasuullah eledeeg sheey salitu raadla nagday bilahi ilahi karaadla nagd raban min rabin rabaangan karaadla nagdi wa bimuhamadin waraditu raadla nagday bimuhamadin nabilahi muhamed karaadla nagdi rasuula min rasuulin an karaadla nagdi wabilslaami waraditu raadla nagday bilislaami islaamka karaadla nagdi diinan min diinin diin ahaan an karaadla nagdi lankisada ero gufira lah liman man kaasay walan dhaafay dambu dambu man rawaa muslim muslim iya wadiisana weriyey waan anasin radi allahu tacaala canhu qaala anas may ka goole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki may ka goole adducaau ducaada laa yuraddu malradiya bayna alaadaani waligaamati nahaati adducaau ducaa laa yurad huwa ducgaas mal radiya wari rasuulka sala lahu alay salam ducaa o ilahay ada tuugti khairku tuugati mal radiya ducaadaas mal hanagaw wal aqbaleley bayna aadaani waligaamati ducaadaas oo bayna alaadaani waligaamati haadamoogimadahadiyo haati ducadiy mal radiya mal radiya wal aqbaleley ducadiyeede ma amaakinta oona yaw mustajaabaadka ducada la ajiibaw iya kumidata bayna alaadaanayn lamada aadan dhahdiyo ducada ilahay la tuugaw wal aqbaleley wal salaad ilahi wasalaas walkin aqbale mal radiya fawa abu daud abu daud ya wacdis wuriyey watirmidiy wara atirmidiyo walaada tuugasibasigaasurahim bang hayne baraabgoymunama bang hayne walaada tuugdahay ma ehen yani adi bahaarambang isticmaalahay mal radiyawa fawa abu daud abu daud ya wacdis wuriyey watirmidiy wara watirmidiyo imaamu tirmidini wuri wagala tirmidi may kore xadiiun ada xadiiun wa xadiiskaas xasanun darjidiis hasan baabu fadli salawaati